assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo afartanaad ee kitaabka laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu ma baylihiyo walaa yaxqiruhu ma liido oo ma yeso saddexdaas waa marka waa walaalnimada sidaa keenaysa inaanu isagu naftiisa u dulmiin inaanu qof dulmiyayo iyo baylah iyo wax sidaasana aanu uga tegine baylahdiisa u baylah tiro oo uu ka celiyo dadka dulmiyaya oo ka dhiciyo walaa yaxqiruhu mana xaqiruhu ma liido oo maxa waa waa darajeeyaayo waa maamusaayo waa sharifaa weeya marka attaqwaa haahuna ataqwaa haahuna alla ka cabsigu waa halkan alla ka cabsigu waa halkan xabadkiisu ishaaray wayashiru ilaa sadrih xabadkiisuna laabta eh, gacanta ku ishaaray kolku haahunaa lahaa bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akaahu lmuslim qof waxaa shar ugu filan oo shar weyn oo qofkii eh, muxuaha uu ku sugnaado shar kale aanu u baahnayn ah inuu walaalkiisa muslimkaa xaqiro kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam qof kasta oo muslimaba waxiisu xaraam buu ka yahay qofka kale ee muslimka ah damuhu dhiiggiisa iyo wacirduhu sharaftiisa iyo wamaaluhu xoolihiisa in allaha laa yanduru ilaa suwarikum ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa acmaalikum wa quluubikum alla ma fiirinayo jidhkiinna iyo suuradiinna ma fiirinayo jidhkiinna xooggiinna iyo maxaaha tarbeeryadidiinna buuridiinna caatinimadiinna gaabnidiinna dharkiinna waxaas alla ma fiirinayo suuradiinna iyo quruxdiinna iyo foolxumadiisa iyo iyo timihiinna iyo e, muxuu ahay sankiinna iyo dabnihiinna iyo waxaas iyo madowgiinna iyo waxaasna alla ma fiirinayo walaakin yanduru wuxuu alla fiirinayaa ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbiyaalkiinna iyo camaladiinu fiirinayaayo qofba qofkuu ka camal wanaagsan yahay ee ka qalbi wanaagsan yahay kaasuu alla uga dhow yahay walow haba ahaado dadka ka ugu foolxun ee ugu tabaryare liita ha ahaaday wa fii riwaayatin laa taxaasaduu walaa tabaaqaduu walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaajashuu najshigana waa kaan soo marray waa falisaada beenbeenta ah inay tahay waa kaan soo marray wakunuu cibaadallahi ikhwaana wa fii riwaaya waa kaloo saddexaadna waxaa laa taqaatacuu walaa tadaabaruu walaa tabaaqaduu walaa taxaasaduu wakunuu cibaad cibaadallahi ikhwaana wa fii riwaayatin riwaaya afraadna waxay ahayd laa tahaajaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacd laa yabic bacdukum calaa bayci bacdin iyadu marka waxaa weeyaan waa mihaal ka mida amsilada mxuu waxyaalaha keena isnacaybka waxyaalaha isnacaybka iyo iscaloolxumaada keena iska ilaaliya marka weeyaan oo ay ka mid tahay inuu qofku wuxuu iibsaday laga daba baayaco iyo ahaa naag uu doonay in laga daba doono iyo waxyaalaasi ka mid yihiin marka waana soo marray xadiidkii kan dadkiisa ahaayee ku guubaabinayey muxuu ahaaye isjacaylka ku guubaabinayay oo sababka la isku jeclaanayana tilmaamay oo salanta badinteeda ahaa rawaahu muslimun bikulli hadihi riwaayaat warawa albukhaariyu akharahaa xadiidkan kadu laba gooro horena waa noo soo hormaray laba gooro dambana waa imaan doona wuxuu ku soo hormaray raqam miatayn hamsa wa halaaثiin iyo miatayn arbaca wa halaaثiin waxaanu ku imaan doonaa muxua raqam alf wa khamsumiya halaaثa wa sabciin iyo wuxuu ahaayey iyo arbaca halaaثa wa sabciin iyo arbaca wa sabciin mar dhow yani ugu imaan doonaa <clears throat> وعn معaaوiيaةa رضي الله عنه qال سمعtu رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم يقول إنka in اتبعta cawraaت المسلمين أfسdتهم أو kidta أn تfsidهم rawaahu msلم xadiiثu صحيح rawaahu أbu dawud بإsنaadi صحيح waana sida sheegay xadiidku صحيح weeyaano صحيح الألباني في صحيح الجامع الصغير marka xadiidkan wuxuu gaar ahaan ula hadlayaa dadka madaxda ah dadka madaxda abuulahadayaayo inay jawaasiis iyo n s s iyo waxyaalo la yidhaahiya dadka ku sii daayaanoo dadka hadalka ay ku celiyaanoo guryaha iyo makhaayadaha iyo meelaha muxuu ahay jaamicada wax laga dhigtay iyo lagu sii daayo dad lagu sii daayo oo qofkii muxuu ahay kelima yar ku hadlaba la gaadhsiiyo taas uga digaya oo taasu inay keento muxuu ahaayey dadku inay qalbigooda xumaadaan oo halkii uu isagu ka rabay inuu xuunkiisa uu si adkaysto oo sii raago cagsi ay ku noqonaysoo dadkii ay ku nacayaan oo laga yaabo kolka inay ka timaado dadkii intifaado iyo kicid eh, kacdoon uu ka yimaado markaas mucaawiya radiallahu canhu oo rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam alla uu sii sheegay oo ugu siina bishaareeyey inuu madaxtinimada muslimiinta qaban doono oo buu la dardaarmayey akhlaaqiyaadkiisana uu yaqaanay oo nin aad iyo aada u degan aha mucaawiyana radi allahu canhu marka uu ku camal falay oo eh, bacdu saxaaba ayaa waxay dhihi jireen mucaawiya radiallahu canhu alla wuxuu ku anfacay xadiid uu ka maqlay nebiga sal ly slm u alla ku anfacay waa xadiidan kada xadiidkuna marka wuxuu leeyahay innaka adigu in itabacta haddaad raacraacdo cawraati lmuslimiin muslimiinta ceebahooda afsadtahum waad fasaadinaysaa qalbigooda kuu xumaanaya aw mise wuxuu yidhi kitaan tufsidahum waxaad u dhowaanaysaa inaad fasaadiso marka mucaawiya radia allahu canhu nin aad iyo aada u degan oo u siyaasa wanaagsan oo wuxuu ahaa aad u cadaalo badan oo radia allahu tacaala canhu labaatan sannadood oo madaxtinimada uu hayay oo waqti aad iyo aada u xunna uu qabtay oo colaad shan sannadood socotay ee ka badan socotay oo dadka muslimiintii ay aada dhibaata u kala gaadhay oo aada dhiig badan ugu daatay oo aad loo kala qayqaybsamay oo shiica iyo muxuu ahayey umawiyiin iyo muxua khawaarij iyo kuwa iyo loo kala qaybsamay oo la islaynayo yuu intuu qabtay buu si fiican isugu waday oo sanadkii uu qabtay ee sanadkii afartanaad ahaa hijrada ahayd caamul jamaaca lagu magacaabay ilaa uu ka dhintay lixdankii labaatankaa sannadood yaan marka wax dhibaato ahoo la sheegi karaa dadka muslimiinta ah ayna ka dhex dhicin weligiina wuxuu dhihi jiray nin uu ka baqayo inuu si xaq xaqdarraa ah ku jiray ku dilay nin kaliya dilay ayaa jiray oo la dhihi jiray xujr bin cadiy radia allahu canhu ninkaa keliya uu dhihi jiray marka ninkaana nin la dhihi jiray ziyad ibni abih ninkaasaa sabab u ahaayo muxuu ahay waxun ka soo qoray marka kolkuu dhintay wiilkiisii yaraa ziyaad bahalkii ah yaziid ah oo qabtayna waa isla markii waatay qarxatay ee uu ka dhacay iyadana gumaadkii ugu xumaa ee dalalka muslimiinta ka dhacay ee muxuu ahaay kacbada oo manjaniiq lala dhaco oo la gube iyo madiina madiinatu rasuulillahi sal l slam boobo oo la beelilaqaysto dagaalkii marka lagu magaal jiray yowm alxara iyo dilkii xusein iyo asxaabtiisii radi allahu canhum caanaasa ka dhaxay marka xadiidkanuu alla ku anfacayo intuu ku camal falay yuu dadka marka muxuu ahaaye waxay ku xasad iyo waxay ku sheeg isagoo og inay qaarkood ay necab yihiin oo xisaabtii kale ka soo horjeediyo ay la jiraan yaanu isku taataabanay o iska daynay qalbigiisa wuxuu doonaya ha laakiin inuu seef ula baxay oo weli u dagaalamay iskuma dhaqdhaqaajinayo taasoo marka labaatankii sannadood dhibaato la-aantaas sidaa iyuu isugu waday waxaa laga sheegaa inuu yidhi radia allahu canhu haddii aniga iyo dadka ay hal tin noo dhexeeyaan oo tin aan kala haysano iguna dhanka ay ka haystaanna aan dhan ka haysto tinkaas weligii ma go-een kolkii la yidhi muxuu seed yeeli lahaydna wuxuu yidhi kolka iga jiitaanna waa u dabcin lahaa kolka iga ii dabciyaanna waa kasoo soo jiidan lahaa saasuu yidhi bay yidhahaan shacratu mucaawiya iyaga maahmahan ka dhigan marka waxa weeyaan waa cagsiga waxyaalaha generaalaadka kuwa mxuah inqilaabaadka iyo ku qabsaday iyo dadka siday yeelaan si cagsigeeda abu mucaawiya radi allahu canhu uu yeelayo nebiguna sal ly sl ugula ugula mxuaha oo ugula dardaarnay dad iska fadhiya oo qabaa'il iska degano oo waxba aan rabshadii iyo waxyadheeda ka kicin iyay kicinayeen oo iyagoo uga baqaaya hadday degaan oo iyagoona dhexdooda isku soo jeedsan aday kugu soo jeedsanayaan markaasoo goorta dambe marka dalkii oo dhan dab uu ka shidmaayaa waa siyaasa xumidooda marka nabiga alayh sala slam siyaasadiisuna dadka in la dejiyaba ahayd ee aan la kicinin dad fadhiya in la kiciyo maaha dadku kolka kacana in la dejiyo weeyaan hadalladii rasuulka sala alla alay slm iyo xadiidkiisiibaa waxaa ka mid ahay yasiruu walaa tunafiru iyo sakinuu walaa tunafiru sakin dejiya dadka oo dadka ha didinina saas marka inay ku dhaqmaan baa u fiican oo dadka ay dejiyaan kuwa qaarkoodna waxay yeelaan si ay dadka isaga sii jeediyaan oo siyaasada uga sii jeediyaan iyo waxyaalo kale u furaan sida kubadda kubadda iyo telefishanka iyo musalsalaadka iyo waxyaalahaasoo iyaguna dadkii akhlaaqiyaadkii iyo ka fasaadinaya camalka jaadiga ah ka fogeynaya iyay ku shuqliyaan oo marka siyaasada ha ilaaween oo intay haddii maxaa waxyaalaha aan lagu shuqlinin waa meelahay ku shee sheekaysanayaanoo markaas siyaasada faragelinayaanoo dawlad wax ka sheegsheegayaano sheegayaanoo baydhahayaanoo markaas waxyaalo kale ay ku qariqayaan oo kusii daynayaan waxaasoo dhanna marka waxaa weeye waa siyaasad xumada haysata kuwa siyaasiyiinta ee zamankan kada jooga wa can ibni mascuudin radi allahu canhu annahu utiya birajulin nin baa loo keenay ibni mascuudi radi allahu canhu isagoo oo amiir ah amiir kuufa faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina haadaa fulaanun taqturu lixyatahu khamraa kan waa hebel oo garhkiisa khamri ka da-ayso intu uu ka da inta la soo qaaday muxuu ahay khamradii garhkiisa ku taalay layihi waa kan garhkiisaan ka soo tuujin faqaala markaasuu yihi inaa nuhiinaa can itajasus annaga waa nalaga reebay basaasid inaan dadka waxay samaynayaan iyo wax ninkaas wuxuu bal u fiirsada ma khamriga cabe mise caloosha laga haya maxaa ku geliyay adiga markaas muxuu ahaaye khamraa ka soo uraysa kolkuu muqaaca khamraa ka soo urtay khamradaas marka maxaa u geeyey ma aqoon daraa u geysay ma u kasbuu cabay ma jaahil buu ka ahaa ma axba cudurdaari karta intaa cudurdaari karta cudurdaar markaasaa wuxuu yidhi annaga waana laga reebay inaan dadka basaasno walaakin in yadhar lanaa shay-un naa'khud bihi hadduu wax noo muuqdo wax caddaana ah horteeda ka soo baxo oo qof dembi cad samaynaya aan horteeda ku aragno annaga oon u fiirsanin oon waxyaalaha aan aan isaga aan aan arrimihiisa baadhbaadhin waa waa ciqaabaynaa qofkaas xadiiثun xasanu صaxiix rawaahu abu dawuud biisnaadin calىa sharطi الbukhaariyi wa muslim xadiidkan marka wuxuu leeyahay calىa sharطi الbukhaariyi wa muslim kol hadduu calىa sharطi bukhaari wa muslim uu yahay xadiidku صaxiix weeyaan xadiidku sidaas uu sheegay weeyaan alimaamu الnawowi radi allahu taعaalى canhu waa xadiidku waa صaxiix oo waxaa ku waafaqay asheikh اlalbani fi صaxiix sunani abi dawuud baabu الnahyi can suuءi الdanni biاlmuslimiina min gayri daruura reebidda la yska reebay in loo niyo xumaado dadka muslimiinta ah ilaa daruura inay timaado ma waxyaalahaan sheegayna ohoo waxyaala tusaalooyina inta qofka lagu arko looga boqo inuu muslimiinta dhibaato gaadhsiiyo taa mooyaane marka sida kale in qofka muslimka ah wixii laga lagu arkay axwaashiisa inta lagu xambaari karo eh, maxmel xasan ah aan loo niyo xumaanin oo aan xumo niyada loo gashanin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kahiira min aldanni ina bacda adanni ism waan soo marray mar dhoweyd ayaynu soo marray can abi hurayrata radi allahu anhu ana rasul la sl l slm qaal iyaakum wadanna faina adanna akdabu اlxadiid muttafaqan caleyh waana mar dhoweyd baynanu soo marray kan soo socdana markii naftiisa hataa buu ku imaan doonaa waxaan ku soo maray alf وخمسمية وسبعين baabu تaxriimi اxtiqaari الmuslimiin qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowm min qowm dadkiina mu'miniinta ahow rag iyo rag ku jeesjeesin oo ayna ku dheeldheelin oo ayna shaaqsanin oo ayna ku ciyaarin oo wax lagu maadsado oo ayna ka dhiganin casaa an yakunuu khayran minhum waxaaba suurowda inay ka fiican yihiin oo alle uga dhow yihiine walaa nisaa'u min nisaa haweenna haween yayna ku ciyaarin oo ku dheeldheelin oo ku jeesjeesin oo ayna ka dhigin marka wax eh, sida daanyeerka iyo waxyaalahaas oo kale iyo loogu oo loogu maadsado casaa an yakuna khayra minhun qom baa horta hore la yidhi marka markaasaa walaanisa u layidhi marka waxaa aayaddu ay tusinaysaa qowm marka la yidhaaha inuu ragga ku khaas yahay min alqiyaam baa laga keenayo waa ragga muxuu ahay u kaca ashyaada muhimada iyo isu taaga weeyaan oo saasaa horta qoom loogu magacaabay marka qoom wuxuu ku khaas yahay raggu yuu ku khaas yahay sida uu ninkii shaacirna wuxuu yidhi wmaa adri walastu iqaalu adri qowmun aalu xusnin am nisaa-u reer hebel ma qoom baa mise waa haween anu ma kala garanayo yani ma rag baa mise waa haween kolku ka dhihi lahaa iyuu wuxuu hi qowmun aalu xusnin am nisaa-u ayb marka kolku alla leeyahay qoomiyeyna qoom ku jeesjeesin haweenna haween ku jeesjeesin macnu waxa way ragnayaan rag ku jeesjeesin haweenna haween ku jeesjeesin walaa talmizuu anfusakum naftiinna ha durinoo ha ceebaynina walaa tanaabazuu ha isugu yeeryeerina bilalqaabi naanaysa naanaysa xunxun ee naqiisa looga qasdaayo ee qofku tilmaan aan looga qasdaynin kuwaasoo kale marka ha isugu yeeryeerina ayb bi'sa lismu magaca baa xun alfusuuqu faasiqnimo yaa xun bacda aliimaan iimaanka dabadeed intaad mu'miniin noqoteen dabadeed inaad faasiqiin noqotaan baa xune ha isugu yeeryeerina waman lam yatub qofkaan ka tooba keenin arrintaana fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaas iyagun baa kuwa daalimiinta ah wa qaala tacaala waylun likulli humazatin lumazah waylun hoog baa u sugnaaday ama cadaab baa u sugnaaday likulli humazatin kuwa oo muxuaha durid badan oo dhan lumazatin oo ceebayn badan xamzi iyo lamzi xamzi iyo lamzi ayaa labadaa la kala yidhaahaayo way isku dhow yihiin labadoodu marka wuxuu leeyahay humazatin lumaza ay kahiiri اlhamzi wاllamzi ay اlgiiba waa xanta iyo duridda iyo waxyaalahaas weeyaan ayb وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه علي سلم qاal بxasbi امriئin min الشhر أn yaxqira أخaahu qofka waxaa shar ugu filan inuu xaqiro walaalkiisa muslimka oo kan xadiidan mar dhoweyd soo maray juz ka mida waraahu muslimu qad sabaqa qariiban bituulihi mar dhawaybu isagoo dheer soo maray oo raqam sabciin iyo alaaa wasabciin labadaba kusoo horomaray wacan ibni mascuudin radi allahu canhu an nabiy sal ly slm qala yadkulu ljannata man kana fi qalbihi midqaalu darati min kibr jannada ma galo qof uu qalbigiisa ku jiro qudhaanjo yar qadarkeed oo kibrihi faqaala rajulu markaasuu nin wuxuu yidhi ina arajula yuxibu an yakuna hawbuhu xasana wanalu xasana nin baa wuxuu jecel yahay in maradiisa ay quruxsanaato kabtiisa ay quruxsanaato yani fahal hada min alkibri buu ka yani faqaala markaasuu yihi in allaha jamiilun yuxibu ljamaal alla waa jamiil oo waa quruxsan yahay oo quruxdu jecel yahay marka taas qurux weeyaan wuxuu kala farqinaya rasuulku sala اllau alay slam kibirkii iyo quruxda u kala qurxinay marku inuu qofku ishagaajiyo oo mandarkiisa hagaajiyo oo timihiisa iyo garkiisa iyo hagaajisto oo shanleeyo oo nadiifiyo oo qabaysto oo dhar quruxsan uu xidho aanu laakiin ka badbadinayno oo kaba qurquruxsan uu xidho oo gaari fiican iyo guri fiican iyo uu lahaado waa jamaalka iyo nicmada adduunyada weeyaan haddaan xadda lagaga gudbin muxua ma ah xuma alkibru bataru اlxaqi kibirku waa xaqa diidadiisa wa qamdu nnaas iyo dadka xaqiridooda labadaas wey inaad xaqii kuu soo jeza aad aqbali weydo oo aad iska weynaysiiso ood tidhaaho see layla hadli karaayo see ani layla garrami karaayo aad tidhaaho saan hadalkayga looga daba hadli karaa iyo dadka oo uu xaqiro oo hoos loo fiiriyo labadaasuna marka qaaliban way wada socdaano qofku marka qofku iska weynaysiinayo xaqa kama aqbalayo rawaahu muslim wa macnaa baطlu اlxaq dafcuhu waqamtuhum ixtiqaaruhum waqad sabaqa bayaanuhu awdaxa min hada fi baabi اlkibri buu kusoo hormaray isagoo raqamkiisuna uu yahay lix boqol iyo toban iyo kow kaasuu noo soo hormaray ayb waxaa taas lamida cizaة الnafs iyo kibirka inay dadka qaarkood ay isku qasaan cizaة nafs iyo iyo kibirka iyo dad isku qasaan nafsi marka waxaa qofku inuu dulmiga diido inuu dulli inuu qaato uu qofku diido oo in la tunjilaansado oo la dulmiyo oo la dullaysto uu diido iyo inuu dadka iska weynaysiiya waa kala laba hadduu diido marka inuu dadka oo uu ishoos dhigo oo dadku ay xaqiraan taas cizatu nafsi baa la yidhaahayo way fiican tahay inuu dulmiga iyo dulliga uu diido laakiin inuu dadka iska weynaysiiyo isagoo iskibirsiiyo taas weeyaan midda xuni w can jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi wallahi laa yakfiru allahu lifulan wallahi inaan hebel alla u dembi dhaafaynin kaasaa ahlu naaqba weeyaan kaas ka alla u dembi dhaafa faqaala allahu caza wajalla markaasuu alle wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya an laa akfira lifulaan eh, waa kee ka igu dhaaranaya inaanan addoonkayga hebela u dembi dhaafaynin ma isagaa og ani addoonkayga wax naga dhexeeya inii qad gafartu lahu wa axbadtu camalak rawaahu muslim anigu isaga waa u dhaafay oo adigana camalkaaga aad ku faanfaanayso waan hoobiyo waan daadiyey waa xadiidka hore marka waxaa weeye muslim baa weliyo xadiid saxiixa wey ayb <clears throat> saasuu marka khasaarahaasuu qofkaasuu galay quusinta uu ka quusiyey raxmadda alle uu ka quusiyey qofkaas addoonka alla oo allihii addoonkiisa u kala dhex galay yuu khasaaraha ku mutay marka waxaa weeyaan dariiqada haboon ee dariiqatu asalaf asaalix ahlusunnati waljamaca ah qofkii khayr iyo wanaag lagu arko in lagu jeclaado oo lagu aanaysto oo lagula walaaloobo oo loo rajeeyo khayr laakiin janno loogama marakaci karo hebel waa ahlujanna lama dhihi karo kol haddaanu nas ku soo aroorin sida casharada mubasharinta ahiyo aan ahayn qofkii xumo iyo khayr darre iyo lagu arka fisq iyo ruxa lagu arkana waa lagu nacayaayo lagu inkirayaayo lagu canaananayaayo la zajrinayaa waana loo baqaya laakiin lama quusinayo isagana oo raxmadda alla lagama quusinayo wa can waasilata bni اlasqaci radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal ly slm laa tudhir shamaatata liakhiik fayarxamahu allahu wayabtaliyak rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan laa tudhir ha muujisanin ashamaatata wiirsiga liakhiika walaalka walaalka oo musiiba ku dhacday farxad aad ku faraxsan tahay muxuu ahaye ha u muujinin fayarxamahu llahu marka isna alla u naxariiso alla u ka qaado dhibaatadaayoo wayabtaliyaka aday ku ibtileeyo dhibaataga idinkugu soo bedelo ha yeeli sida rawaahu tirmidiyu qaala xadiidu xasan haakada qaala tirmidiyu raximahu llahu tacala xadidka xasan buu ka dhigay lakin alxadiidu daciif dacafahu lalbani fi daciif aljamic asagiir wa mishkaat almasaabiix wadaadkana wuxuu leeyahay rijaaluhu hiqaat waakhraja lahu shaahidan bimacnaahu can mucaadi bni jabalin bilafdi man cayara akaahu bidanbin lam yamut xataa yacmalahu wa fiihi dacfu wanqitac kaa kale marka shaahid uga dhigayaana naftiisu daciif weeya marka xadiidku daciif weeya wa fi lbaabi xadiidu abi hurayrata asaabiqi fii baabi tajasus kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraam kaasaa isaguna mar isagana halkan kada soo gelaya almuslim aqul muslim laa yadlimhu walaa yaxqirhu bxaqi imri'in min ashar kuwii xadiidkiis kaasaa isagana maska soo gelaya oo qofka muslimka ah wiirsiga lagu wiirsado marka waa dhibaya isagana oo xaasuu keenaya baabu taxriimi الطacni fi اlansaabi الhaabitati fi ظaahiri الsharc xaaraaminta la xaraameeyey durid la duro abtirka ee daahirka sharciga ku sugan ee qofkaasu muxuu ahaayey laba qofoo isqabtaan qof ka dhex dhashay waa daahirka wuxuu keenayaa marka inay inayow kala dhaleen naag la qabo kol ilmaha ay dhashay inuu ninkeedu marka isagu inkiro oo yidhaha ilmaha maanan dhalin mooyaane qof kale marka wuxuu ku yidhaaho kaas ma aanu dhelin ama isagoon u ekeen ha arko ama naagtu adabdarri iyo wax siyaasa ku arkay ha noqoto sinaba marka inuu isagu uga anfiyo oo yidhaaho ilmahaas dhalad ma aho ninkaasu ma aanu dhalin waxa weeyaan xaraam weeyaan qabaa'ishana ishana sidaas oo kale weeyaano qabaa'isha iyo siday ku abtirsata iyo anagu meel heblaayaan gallayo maxaahda hebel baan ka beeranno reer hebel baan nahay qolo waliba siday ku abtirsato siday ku abtirsato in loo daayo mooyaane in la duro wax laga sheego oo kuwan waa kankada yihiin kankana yihiin sheekooyinka soomaalida ku fara badbadanoo ciddaas reer hebel la yidhaahaa habar uurle baa la timidoo muxuu ahay ama mm, ilmo yaro meel laga helay buu ahaayo la tuuray waxyaala taariikh hore oo aanan qorayn oo aan sugnayn oo aana aqoonin oo kurtirkurteerni iyo waxyaala asaatiir ah inay intay qabsadaan dad si u abtirsada ay doonaan inaad tirkaa ka leexiyaan waxaasoo dhan wax wax ka qoyan yahay ma waa xaraam marka weeyaan qof waliba siduu ku abtirsado waa in loo daayo qabiilo waliba halkay tidhaa annagu halkaasaan gallaa waa halkeeda in loo daayo qaala allahu tacaala wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaana waإثma mubiina waa aayadda aan soo marro dhowr gooru soo deliishanaya alimaamu nawawi radi allahu canhu wax alla wixii dadka muslimiinta ah dhiba ee maadiyan aw adabiyan u dhibaaba aayaddaasuu soo gelaya وعn abi هurayrata radي allahu canhu qala qala rasul lah slى اllahu عalيyh wali wslam اثnataani fi الnaasi hmaa bihim kfr aلطcnu fi الnasb wالniyaxaة عlى اlmayit rawaahu muslim laba walxadood oo dadka ku jirtaayo gaalnimay ku yihiin iyagaa labadaasaa gaalnimo ah, marka qofkaasu gaal ma wada aha ee laba walxadoodoo gaalnimo ah baa ku jirta gaalnimadaasuna marka waa gaalnimadii yaray gaalnimadii yarayd oo gaalnimada yarina waa ka weyn tahay kabaa'irta min akbar alkabaa'ir wa kabaa'irta kasii waaweyn tahayo gaalnimada weyn iyo waxa u dhahaysaa iyo dunuubta caadiga ee kabaa'irta ah ayib marka in la yidhaho qofkaasu gaal weeye in la yidhaaho iyo qofkaas wax gaalnimo abaa ah ku jirta in la yidhaaho sida hadda ka hor aan soo marray xadiidkii nabiga sal sl ku dhihi jiray abu dar inaka marun fika jaahiliya walax jaahiliyad abaa ah kugu jirta oo khasla min khusaal jaahiliya baa kujirta kugu jirta oan ka takhalusin tii kale iyadana aan soo marray waman kaanat fiihi khaslatu minhuna kaanat fiihi khaslatu min annifaaqi xataa yadacaha marka qofku waxaa suurowda inay juz gaalnimihii ku jirto laakiin badankiisu marka uu muslim yahay oo xoogaa eh, mxuaha qodob qodob iyo waxyaale sidaasoo gaalnimadii ka mid ahe ku jirto oo kolkaa gaalnimo yar ay noqonayso munaafiqnimadii sida oo kale weeyaan faasiqnimadii ayb laba arrimood oo marka dadka ku jirtaayu gaalnimay ku yihiin weliba wuxuu sheegay inayna kana tegaynin inayna ka tegaynin buu sheegay mid kale iyaduna jirto oo ku daray oo ummaddiisa ina iyadana ayna daynaynin oo oo ah marka iyaduna xilliga oo lagu roobka loo aaneeyo waxa weeye marka aطacnu fi الnasab durid dhalashada iyo abtirka la duro wالniyaaxaةu calى اlmayit baroor loo baroorto qofka dhintay rawahu muslim baroorta marka loo baroortaa ma aha oohinta codkale keliya ma ahee wax alla wixii musiibada weyneeyey ee isu soo ururka iyo waxa taxsida ay dadka ay ku sheegaane la dhigay ee toddobaad meesha la fadhiiyo taasuna niyaaxa nooc niyaaxada ka mida weeyaan oo jariir ibn cabdillahi albajali radi allahu canhu xadiid saxiixa fi sunani ibni maajah wagayrihi siduu ugu sheegay niyaaxadaan ku tirinayna bui marka niyaaxadu ama oohinta baro mxuu ahaye cod kale ha noqoto iyo timaha laiska iska dharka laiska jeexjeexay iyo weelasha la jajabay iyo dambas madaxa la iskaga shubiyo dhulka la isla dhacay iyo irahaas iyagu waa la yaqaana inay niyaxa yihiin oo xaaraam yihiin laakiin tanaa lagu baloobay lagu mxuahay carabtuna ay ku magacaabaan ma'tam ay ku magacaabaan soomaaliduna tacsi ay yidhaahaan taasaa lagu ba marka iyaduna niyaxada ka mid oo xaraama baabu nahyi can algishi walkhidaac reebidda layska reebay qishiga iyo eh, maxaa khadiicada khadiicad iyo makrigu waa isku mid waa dhagarta yani qof dadka in la dhagro iyo in loo niyad xumaado qishigu marka waxaa waaye waa nasiixada didkeed weeyaano waa niyad xumada iyo eh, maxaa qof eh, xumaha lala lala jeclo kaasaa la yidhaha ayib oo nasiixada laga qariyo qala allahu tacala wاladiina yuduuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaana waإثma mubiina aayaddaa imisa baab buu usoo deliishanaya alimaamu nawowi radi allahu tacaala canhu muxuu ahay qofka muminiinta mu'miniinta dhibitaankooda iyo idhaaru shamaata iyo muxuu ahay iyo kankada hadda qishiga iyo waxyaalahaas وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم qاal mن xmل عlyna السلاaح falaysa mina waman gashanaa falaysa mina rawaahu muslim qofkii hubka noo qaata annaga muslimiinta ah oo muslimiintii oo iska degan oo iska fadhida dagaal ku kiciya oo ama shufteeya ama si uun marka muxuu aha dagaal ugu qaada ama dagaal qabyaalihi waxaa ka dhex rida naga mid ma aha qofkii naqishaana naga mid ma aha rawaahu muslim riwaayada soo socotaa weliba waxay caddaynaysaa qishiga sida uu yahay nooc ka mid ay caddaynaysaa marka wuxuu leeyahay wafii riwaayatin lahu yani limuslim ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam mara calaa subratin min acaam calaa subrati طacaam wuxuu soo maray uud oo muxuaha cuntaabuu soo maray yani cunto suuqa lagu hayo oo meel ku tuulan yuu soo maray oo iib loo keenay fa adkhala yadahu fiiha gacantiisuu hoos u geliyey waxbuu ka dareemayoo gacantuu hoosuu geliyey cuntadii fa naalad asaabicuhu farihiisaa waxay gaadheen balalan qoyaan qoyaan hooska ah, hoosta ah ayay gaadheen faqaala maa haadaa yaa saaxiba aطacaam waxanu muxuu yahay ninka cuntadan lahow qaala asaabathu samaaءu yaa rasuula allah cirkaa ku daay ay yani roob baa ku da ya rasul anigu ma rushaynine roob baa ku daay qaala markaasu wuxu yidhi afalaa jacaltahu fawqa aطacaami xataa yaraahu nnaas man gashanaa falaysa mina oo maxaad korka u soo marin weyday si ay dadku u arkaan uga qofkii rabaana marka uu ku qaato qofkii kalaana uu isaga daayo markaasuu ka yidhi man gashanaa falaysa mina marka taa waxaa soo gelaya wax alla wixii badaacadda qishi ku samaynaya oo badeecadii siday ahayd si aan ahayn dadka ugu okaysiinaya oo ceebaha ay leedahay u qariya dharka hadduu ku jiro muxuu ahaayey qaar jeexan haddii ku jiro isku laalaabo dharkii jeexna hoosta mariya kitaabka haddii ay ku jiraan saxado cadcad iyo oo aan eh, dabcadu ayna qabanin iyo warqado jeexjeexan iyo uu ku og yahay dadka isugu laabo oo aan ku baraarujinin kuwa caanaha biyaha ku dara ama magaadka ku dara kuwa muxuu ahaa saliid caddayda intay caleen shiidaan oo muxuu ahay mankaal iyo wax sidaas iyo ku qasaan markaas kolkay cagaar noqoto oo ay shabbahdo midabka eh, macsarada oo kale yeelato macsar ahaan u iibiya waxaas oo dhan kuwa subaga ku dara eh, xunkada iyo eh, muxuu ahaye xaydha bahashi muxuu ahay jaarta iyo waxyaalaas waxa noocaas oo dhan aada iyo aada u fara badan kuwa kulligood waxay wada noqonayaan kuwa maarkada badeecadda bedele ee markadeeda marka aan hayn ku dhejiya ee yidhaaha asal weeyaan iyo waxaasoo dhan kulligood qishigaasay soo wada gelayaan oo kulligood waa wada dembiilayaal wacanhu radi allahu canhu ana rasuul llah sal ly slm qaal laa tanaajashuu ha isfallisina fallisaada beenbeenta ah ayaa haydo waa kii soo macneeyey xadidka oo muttafaq caleyhi weeyaan wuxuuna kusoo hormaray raqam meatain wa hamsa wa halaaثiin buu kusoo hormaray waa kii kusoo fasiray inuu mxuaha laba qofoo wax kala iibsanaysaa qof wax baayacaya inuu intuu soo garab uu markuu iib sheego uu yidhi ana intaa ku daraya isagoo ayna ka mid ahayn inuu badeecadan rabe qofka inuu ku qaaliyeeyo un raba bes baraawaha iyo waxaasaana aad waxyaalahaas iyo ugu isticmaala bay yidhaahaano dad marka noocaas oo kale abaa jiro oo dad intay la heshiiyeen inaan kuwa reer baadiyaha markay yimaadaan waxay iga iibsanayaan iyo mxuahaas i'mow oo sidaa dhaho wa can ibni cumara radi allahu canhu ana nabiya sal ly slam nahaa can inajshi najshiga ayuu reebay nebigu sal lla alay slam waa taraajashooda kaan hadda kusoo sheegayna weeyaan waa fadhisaada beenbeenta ah muttafaqun calayhi wa canhu radi allahu canhu qaal dukira rajulu dakara rajulu lirasuuli llahi salى اllahu alayh wali wasalam anahu yuqdacu fi lbayc nin baa wuxuu u sheegay nebiga sala allahu alayh wali wasalam in iibka lagu dago ninkaasu wuxuu ahaa nin saxaabi ah oo ridwaan calayh uu madaxa nabar ka gaadhay oo caqligiisii iyo nudqigiisiiba wuxuu dhinmay oo marka aan si fiican wuxu fakiri karayn xataa qumaati anuu hadalka u caddayn karaynin buu ahaa marka inay dadku markaas inay dagaan oo iibka lagu dhaco ayuu soo sheegay fa qaala rasul lah sal l markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi man baayacta faqul laa khilaaba muttafaqun calayh qofkii aad mxua wax ka iibsataba waxaad ku dhahdaa khiyaana ma jirto hay khiyaamin weliba muxuu ahaayey saddex beri baanaad aad leedahay ruqsar aad leedahay muxuu ahaa aada khiyaar leedahay buu ku dhehi jiray marka khiyaar buu siiyey ninkaas saddex beri alaabtii markuu qaato hadduu isu garan waayo saddex beri gudahood inuu iskaga soo celiyo muttafaqun caleyh wاlkhilaabaةu bkhaءin mucjamaةi maksuuraةi wa ba'in muwaxadaةi wahiy اlkhadiica khiyaana ma jirta ogow ku dheh وعn abi هurayraةa radي alه anه qal qala rasul اlah sl ه عlي slam man habba زawjaةa اmri'in أw mamlukahu falaysa mina rawaahu muxuu ahaayey rawaahu abu dawuud waana xadiid صaxiixa صaxahu fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa silsilaة اxaadiiث الصaxiixa wagayrihima qofka ka fasaadiya nin haweenaydiisa ka fasaadiya oo ku dira ku diro oo yidhahaa naago kalau kula qabaa yidhahaa iyo wuxuu yidhaahaba ninkana kuma jeclo oo kda kuma dhaqaalaysto oo ma arag naagaha ayniga ah waxay dharkay qabaan iyo daab iyo wuxuun intuu ku guro haweenaydii marka ninkii ku dira oo iyadoo maalintii dambe iyadoo gambada gilgilaysa usoo galo aw mamluukahu ama khaadimkiisa ku dira falaysa minaa naga mid ma aha rawaahu abu daawuud bisnaadin saxiix khababa waxaa wey bikhaa'in mucjamatin uma baa'in muwxadatin maksuura ay afsadahu waqadachu baabu taxriimi اlgadri qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkan deexeedka yaa waxay aada ugu badan oo ay sheeganayeen xamar agaheeda iyo banaadir meelahaas kuwa dega wacdaankii iyo dadadka waxaa aada ugu badan oo iyaguba ay qiranayeen nin naag uu furay ninkii kale ee guursada ilaa ilaa waa gelaya ninkii naagtii uu furay nin kale kolkuu guursado khalaas waa ka daba qaadanayaa waa ku dirayaayo <laughs> inuu ka furo ayuu aada iyo aada ugu dadaalaya qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud dadkiina mu'miniinta ahow oo fii taxriim alqadri weeyaan marka qadriguna waxaa weeye waa ballanjebinta marka wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacaala heshiisyada hagaa oofiya waxaa dadka kula heshiiseen ee cahdi haayad kala dhigateen hagaajiya oo oofiya wa qaala wa awfuu bilcahdi ina alcahda kana mas-uula cahdiga ilaaliya oo oofiya alla waa idin su-aali doonaaye وعn cabd للhi بn cمr بn الcاaص رضي الله عنهma أna رsuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal أربع man kuna fiihi kana منaafiقا khاalصا وman kanat fiihi khصلة minhuna kanat fiihi khصلة min النفاq xatى yadعha إda tumina khاn وإida xadaثa kadb وإida caahada qadr وإida khaasma fajr xadiidkaasu laba gooro horoo soo hormaray kun iyo شhan boqol afartan iyo saddex iyo lix boqol iyo sagaashanna oo kusoo hormaray xadiid abu hurayra oo ku dhodhow oo saddex isagu ka dhigay calaamaadka munaafiqnimadana isagana waa soo maray baabu nahyi وعn بن مسعوud وبن cمر وأنس رضي الله عنهم qالوا qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم likulli qaadirin liwaaءun ywma alqiyaamah qof ballanfurow ahoo dhanbaba bandiirad buu leeyahay maalinta qiyaamaha bandiirad baa loo taagaya oo lagu garanayo oo lagu fadeexadaynayo yuqaalu waxaa la dhahayaa haadihi qadratu fulaan kanu waa maxaa ballanfuriddii hebel weeyaan ayaa la dhahayaa calaamay u noqonaysaa oo lagu fadeexadaynayo khalqiga dhexdiisa ayaa saa loogu dhawaaqaya lagu nidaynayaa calaamadaasna loo taagay war maxay tahay bandiradda halkaa ka taagan waa ninkii hebel hebaa khaa ahaayo beri buu sidaas heshiis u jamiyey oo muttafaqun calayhi وعن أبي سعيد alkhudriy رضي الله canhu أن nabiya صلى allahu عليه wali wslam qaal likulli qaadirin liwaaءun cinda stihi sti waxaa weye waa dabada dabadaa sti la yidhaahaa hamsadiisuna waa hamsatu qaci cinda baa marka loo aqriyaya qof kasta oo ballan furow aba bandiirad buu leeyahay dabada loo surayo dabadiisa agteeda looga taagayo yowma alqiyaama yurfacu lahu muxuu ahaaye liwahaas isaga ah waa loo taagayaa loo dheeraynayaa biqadri biqadri qadrihi ballan furkiisa agtuu la ekaa waxay kala dheer yihiin marka bandiiradahaas oo sida qofkaasu ballanfurkuu galay ballanjebintu galay intay la ekayd yay eh, mxuu qadarkay la ekayd bay marka munaasabad u tahay <clears throat> alaa walaa qadra acdamu min min qadri amiirin alaa walaa qaadira acdamu qadra min amiiri caama rawah muslim war hooyaay ma jiro muxuu ahaa qof ballan furow ahoo ka ballan fur weyn nin amiiraho dad badan xukuma qof eh, muxuu aha naftiisa uun eh, ballantaa u galay oo isaga iyo qof kale un ay ka dhaxaysa iyo dad dhan magacood nin ku qaaday oo dawle ahaan u galay oo dawlo kale la galay isku ma aha qadrigood isku mid ma aha eh, rawaahu muslim وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاal qاala الله taعaaلى allah wuxuu dhahay ثaلاaثة أna khصمهم يومa القiyaamة saddex anigaa la doodahooda ah maalinta qiyaamaha ah oo anaa dacwaysanaya qofku alla la doodayana xaguu u doonanayaa xaguu dood u doonanaya rajul أعطىa bi ثuma غadr nin oo ballan ku qaaday aniga magacayga ku qaaday acطaa hayrahu cahdan eh, bi yani bisababi ku qaaday oo yidhi allah inoo mxaa allah inoo marag iyo wax sidaas ama dhaar loo dhaartay oo dhaartay waxaas ku qaaday warajulu baaca xuran faakala hamana iyo qof iibsaday qof xora intuu iibsaday sidii berihii hore dhici jirta qof lasoo afduubay iyo muxuahayey sidaas oo suuqa la geeyey iyo oo lacagtiisii cunay yani ku intifaacay warajulu istaajara ajiiran qof oo ijaartay shaqaale ijaartay oo fastawfaa minhu ka dhammaystay camalkii ka dhammaystay walam yucطihi ajrahu ujaladiisiina aan siinin saddexdaaba anaa maxaa kontra ku ahoo la dooday ba alla subxaanahu wa tacaala leeyahy ee dadkii ay waxyeeleena dhibaatada u geysteeni iyagu ma ma dacwaysanayaan anaa ma dacwaysanaya rawaahu الbukhaariي saddexdaas marka weynanka dembigooda weynankiisa intuu la egyahay baa laga garanayaa uu alla subxaanahu wa tacaala isagu bidaatihi binafsihi alkariima uu isagu kula dacweeyo ayb kan waxaa u dhigma oo ku dhadhow xadiidkii aan soo maray alla subxaanahu wa tacala u dhihi jiray xadiidka qudsiga ah man cadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb qofkii weli kay adhiba oo la collooba dagaal baan anu ku kiciyey oo dagaal baan u sheegan iska kay jiro uu alla dhihi jira subxaanahu wa tacaala baabu nahyi can ilmanni bilcatiyati wa mana sheegadka lagu mana sheegto deeqda wuxuu bixiya wax uu siiyo wixii lamid ah yani waxtarka waxla qabadka kale wax la qabtay uu yidhah kan maalintiisa ahad wax kula qabtay aan ku siiyo qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waladaa dadkiina mu'miniinta ahow ha burinina sadaqadiina ha burinina oo mana sheegad iyo dhib aad dhibtaan hadal xun ood ku tuurtaan iyo waxyaala sidaas aad ku dhibtaan haku ha ku burinina sadaqadiina war hooyo naga tag bala ha ku qaada adigoo waxa sidaas ku dhahdaan iyo iyo tii muxuu ahay eh, xaaji qaasim marka dhow idinka sheekeynay uu ahaa nin naag tuugsanaysa intuu wax siiyey buu yidhi hooyo abbaha wax ku sameeyo waxsiyaas marka waxa weeyaan waa burinaysaayo arrintaasu waa ajrigii bay tirtiraysaa allana wuxuu yidhi qowl macruufu wamaqfiratun khayru min sadaqatin yatbacuhaa ada sadaqad ay dhibaata raacayso waxa ka fiican hadal wanaagsan oo cudurdaar ahoo qofka aad u cudurdaarato tartiib ula hadasho qala tacaala aladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili اllahi uma laa yutbicuuna ma anfaquu mana walaa adaa lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa yaxzanuun marka dadka horta hore wuxuu sheegay aayadda hore waxay sheegtay labadaasu inay ajriga buriyaan haddana waxay ajriga sadaqada ay buriyaan yani kanna wuxuu sheegaya alla subxaanahu wa uu ammaanayaa qofka sadaqadiisa labadaa midna aan ku darin marka wuxuu lehy aladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa maalkooda bixinaya fii sabiili اllah tabaruc jihaad fii sabiili اllah ku bixinaya ama dar alla u bixinaya uma laa yatbicuuna haddana aan raacsiinaynin maa anfaquu waxay bixiyaan manan mana sheegada aan raacsiinaynin walaa adan dhibaatana aan raacsiinaynin lahum ajruhum cinda rabbihim ila akhir وعn abi dri radي allahu canhu an الnabiy slى اlه عalayhi وalihi وsلم qaal ثalaaثaة laa yuklimhum اllahu ywma القiyamaةi walaa ynduru ilayhim walaa yuzakihim walahum cadaab aliim saddex alla lama hadlo maalinta qiyaamaha ah oo ma fiiriyo oo uma dembi dhaafo oo cadaab xanuun kulula waa leeyihiin qaala abu der wuxuu yihi radi allahu canhu faqara'aha rasuulu llahi sala allahu alيyh wali slm ثalaaثa maraat saddex goor buu ku celceliyey qaala abu darin abu dar baa marka wuxuu yidhi khaabuu wakhasiruu man hum yaa rasuula allah waa hoogeenoo khasaareene waa kuwa kuwaasu qaala almusbilu wاlmannaanu wاlmunafiqu silcatahu bilxalif اlkaadib rawahu muslim almunafiq aliy dabdiye almusbilu ka marada muxuu ahaaye dhulka xaabiya marada dheeraysta oo haweenka iyagu aanay ku jireen ragga weeyaane sarwaalka ha ahaado sarwaalka ugu sii daran oo dadka sarwaallada xidhaayu kolalka qaarkood kabahaba intuu dhaafo bowdadka ah ay xidhan yihiin dhulka ay kula joogsadaan sirwaal qamiis macawiis wax kastuu yahayba almusbilu qofka muxua marada dhulka xaabiya walmanaanu iyo qofka manna sheegadka badan walmunafiqu silcatahu ka ku iibgeliya badeecadiisana bilxalifilkaadib dhaar been ah wallahi inaan ka siiyo wallahi inaan kan taho rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu almusbilu izaarahu izaarahu buu sii sheegay isagu yacni almusbilu izaarahu wa hawbahu asala min alkacbayn lilkhuyalaa lilkhuyalaa xaraga iyo kibir daraadi kawsaa u yeelo wey baabu nahyi can اliftikaari wاlbagi reebidda la iska reebay faanka iyo iyo dulmiga dadka la dulmiya laiska sarraysiiyo qaala allahu tacaala falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa naftiina ha tahirina oo dembila dembi ha iska tirtirin oo ha iska dhigina ah waxaan dembi lahayn alla isagaa u qofkii ka baqee wa qaala tacaala inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabquuna fi lardi bigayri alxaqi ulaa'ika lahum cadaabun aliim inama sabiilu jid wuxuu marayaa oo jid lagu ciqaabo loo helayaa cala aladiina yadlimuun aayadan aayad kale ka horreysay oo laysa clى الضعفaaءi wla clى الmرضى wla clى اladina laa yajiduuna ma yunfiquuna xaraجun ida naصxuu lilahi وrasuulih ma clى الmuxsiniina min sabiil allah fur ya taas ma ahayn maya inama الsabiilu عlى اladin ayb adigu dad hore buu alla usoo almuhim yani aayaddan waxay ka hadlaysaa dad almuhim yani aayaddan waxay ka hadlaysaa dad horu alle u soo cudurdaara uu leeyahay fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil saasoo arada hore kusoo fasira waman intasara walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil qofkii sabraa kolkii wax lagu sameeyo kaasu waa ka ugu wanaagsan qofkii aragoosto oo qisaaso wixii lagu sameeyey wax u dhigma qofkii kaga aragoostana fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil eh, inama sabiilu anu jid wuxuu yahay oo jid u furan yahay lagu ciqaabaa cala aladiina yadlimuuna annaasa kuwa dadka dulmiya wayabquuna fi lardi bigayri alxaq dhulkana ku qooqa xaqdarra ugu qooqa ulaa'ika lahum cadaabun aliim cadaab xanuun kulul bay kuwaasu leeyihi wacan ciyaad bni ximaarin radi allahu canhu qaala qaala rasul ullahi sala allahu alيyh ali wasalam in allaha tacaala awxaa ilaya alla sarreeye wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu hoos isu xataa laa yabqiya axadun calaa axad si aanu qofna qof ugu xadgudbinoo aanu u dulmiyin walaa yafqara axadun calaa axad qofna qof kale aanu ugu faanin rawaxu muslim qaala ahlu luga albaqyu altacadi walistiaala baqyigu waxaa weeyaan waa ku xadgudubka iyo iyo muxuaha dulminta uu dulmiyo istiaala laga wada isku dheeraysiiyo oo muxuuha iska saraysiiyo w can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sl sl qaal ida qaala arajulu halaka annaasu fahuwa ahlakuhum rawahu muslim ninku markuu yidhaaho dadkii waa halaagsameen isagaa ugu halaagsan ilan waa iskibrinaya isweynaysiinaya weeyaan isagu waa isla fiican yahay dadkaaba iska reebaya dadka kale u arkaayo halaagsamay isagu se keligii inuu fiican yahay buu isu arkaya kaasu isagaa ugu halaag badan rawahu muslim alriwaayat lmashhuuratu ahlakuhum rafc lkaaf oo kaafta la godo yani akaruhum halaakan bay noqonaysaa wa ru'ya binasbihaa kordhowgeedana fahuwa ahlakahum isagaa halaagay ayay noqonaysaa wa hada الnahyu liman qaala dalika cujban binafsihi qofka kolkuu sidaa uu noqonaya ee uu leeyahay isagaa ugu halaagsan macnuhu waxaa weeyaan haddii uu arrintaa u yidhaaho bogid uu naftiisa isu bogaayo iyo watasaaquran linnaasi dadka uu yaraysanayo wairtifaacan canhum calayhim iska inuu iska sarraysiinayo fahada huwa alxaraam oo isagu isu arkaayo isagu inuu fiican yahay dadkiisi kale si ay halaagsameen walaa ba'sa biha arrinkaasu dhib ma leh amaa man qaalahu qofka dhaha limaa yaraa fi nnaasi dadka wuxuu ku arkayo min naqsin fii amri diinihim naqsiga ka galay arrinta diintooda iyo fahshiga iyo fisqiga iyo balaayada socota iyo kolkuu arko wa qaalahu oo yidhaahana taxasunan calayhim murug uu dadka u murugaysanayo u naxariisanayo wacala diin diinta u murugaysan yahay heerka ay maraysa iyo waxaas iyo ka xun yahay muxuu isagu isu bogaynin falaa ba'sa bihi haakada fasarahu lculamaau wa fasaluuhu saasay culammadii ku fasireen oo u kala tafsiiliyeen wa miman qaalahu min ala'imati alaclaam waxaa ka mid ah malik bnu anas wاlkhaطaabi abu sulayman alkhaطaabi wasmuhu xamd bn muxamed albusti wa alxumaydi wa aakharuun waqad awdaxtuu fi kitaab اladkaar kitaabkaas kitaab adkaar laydaa baan ku sheegay buu le arrin baabu taxriimi اlhijraan bayna almuslimiin fawqa halaaثati ayaam kala aamuska iyo kala goosashada aan la isla hadlaynin xaaraamaynteeda saddex beri wixii ka badan dadka muslimiinta dhexdooda ilaa libidcatin fi lmahjuur bidcinnimo kada laga haajiray ku jirta sababteed mooyaane aw talaahurin bifisqin la jahr uu iyo caddaysasho iyo mmuusa muujisasho uu muujisanayo faasiqnimo iyo macsiya aw naxwi dalika wax la mida qaala allahu tacaala inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum dadka mu'miniintii waan walaale heshiisiiya oo hagaajiya dadka muslimiin walaalihiina dhexdooda wa qaala tacaala walaa tacaawanuu cala albiri waalcudwaan ha isu kaashanina cala alimi walcudwaan baan ujeedaa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan tacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan ha isu kaashanina dembiga iyo iyo muxuu ahaaye dulmiga ha isu kaashanina wa can anas radi allahu canhu qala qala rasul lah sala allahu alيyh wali w laa taqaطacuu wlaa tadaabaruu wlaa tabaagduu wlaa taxaasaduu wakunuu cibaad allahi ikhwaanah walaa yaxilu limuslimin muslim uma bannaana an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka goosto fowqa halaaثin saddex wax ka badan saddex bir wax ka sarreeya muttafaqu calayh waana soo marray xadiidka oo alf iyo khamsumiya sabca sitiin baan ku soo marray wacan abi ayuba radi allahu canhu ana rasuula lah sl sl qaal laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaadi layaali saddex habeen wax ka badan inuu walaalkii ka haajiro oo ka goosto oo ka aamusnaada uma bannaana yaltaqiyaani ay kulmayaanoo fa yucridu hadaa kaas uu sii jeedsanayo wa yucridu hadaa kana sii jeedsanayo wa ka ugu khayr badanna alladii yabda-u bisalaama ka salaamta bilaaba muttafaqun caleyh salaamta ilan muxuuha ah baabkii wuxuu furay musaalaxadu baabku furay kolka kolka hadduu kanuna salaamtii ka qaado ajrigii labadiiba waa wadaagsadeenoo qaطicadii waa ka baxeen iyo taxaajurkii waa ka baxay hadduuse ka aamusoo ka qaadi waayo malag baa kan ka qaadaya kii kale diidayna nacladaya can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah sala allahu alيyh wali w tucradu alacmaalu fii kulli isnayn wakhamiis camallada allaa loo bandhigaa isniin kasta iyo khamiis kastaba fayugfaru likulli imri'in qof kastaa loo dembi dhaafaa oo oh, laa yushriku billahi shay-an aan waxba ugu shariig yeelaynin ilaa mar-an qof mooyaane kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa caloolxuma ay dhexdooda tahay mooyaane fayaquulu waxaa la dhahayaa utrukuu haadayni xataa yasطalixa rawaahu muslim waan soo marray xadiidkan kada isagoo lambarkiisu yahay kun iyo shan boqol lixdan iyo sideed baan kusoo marray laakiin lafdigu wuxuu ahaa andiru andiru buu ahaa bedel utruku waana macniisku mid وعn jaabirin radي allahu canhu qaala samictu rasuul اlahi slى اlه alيه wali wslam yaquul ina الshayطaana ayisa an yacbudahu اlmusaluuna fi jaziiraةi اlcarab shayطaan waa ka quustay inay musalluunta dadka tukadaa muslimiintiihii inay jaziiratu lcarab ku caabudaan waa ka quustay walaakin fi taxriishi baynahum wuxuuse ku raalli noqonayaa isku diridda dhexda isku diro jaziirat lcarab inay musalliintu ku caabudaan waa ka quustay taas waxaa weeyaan waa inta ka horaysa marka ay qiyaamu soo dhowaatay ee dadku gaalnimadiisa u dhacayo saana waxaan u leenahay nebigu sala allahu alay slam wuxuu sheegay inayna qiyaamo dhacaynin ilaa qabaa'il qabaisha carbeed ka mid ah ay gaalada raacdo ummaddiisa qabaa'il kamid ah ay gaalada raacdo oo la soo celiyo asnaamtii awal hore jiri jirtay weliba gaar ahaan qabiilada dows la yidhaah iyo qabaa'il kale iyo iyo magac dhabay oo sanamkoodii dulkhalasa ah la dhihi jiray ilaa ay soo ceshadaan oo ay caabudaan qiyaamuhu ma dhacayo yidhi marka kolkaas ay qiyaami soo dhowaatay gaalnimada isugu dhacayo ee uu kusoo koobmi doono iimaanku labada xaram iyo hareerahooda uu kusoo koobmi doono wixii ka horreeya weeyaan intaas ka horraysana marka ma jirayo wax gaaloobaya iyo taas iyada macnaheeda ma aheen inay dadku gaalnimo isugu dhacaan waa ka qustay weeyaan laakiin wuxuu raalli ku noqonayaa isku dirka u dhexdooda isku duraayey isku dilaaya eh, islaynayaane isgoynayaane eh. intaasu raalli ku noqonaya rawaahu muslim ataxriishu alifsaadu wa tagyiru quluubihim wa taqaducihim yarxamuka allah taxriishka marka waxaa la ydhaha waa isku diridda qaalibanna waxa ay taxriishka loogu isticmaalaa xoolaha xoolaha qoodha isku dirka la isku diro dibida iyo digaagada digaagga iyo wananka iyo awrta iyo kuyaalkaas kaasaa taxriish inta badan lagu magacaabaa laakiin um, dadkiina waa noqonaysaa waa daandaansigana marka taxarush baa la yidhaaho hebel waa daandaansanaya haddii la yidhaha hebel buu daandaansanaya yataxarashu calayhi saasay yidhahaan wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sala allau alay waslam laa yaxilu limuslimin an yahajura akhaahu fawqa halaaثin faman hajara fawqa halaaثin famaata dakala aljanna dakala annaar muslimkaa uma banaan inuu walaalkii ka haajiro wax saddex beri ka sarreeya hadduu saddex beri wax ka sarreeya intuu ka haajiro sidaa ku dhinto ahlu naar weeyo naar buu gelaya kaas walciyaadu billah rawaahu abu daawuuda biisnaadin calaa sharطi الbukhaariyi wa muslim waana sidaa uu sheegay saxiix weeyaano saxaxu lalbani fi saxix اljaamiع الصغيir wa alirwa wa mishkaati اlmasaabiix wغayriha wa can abi khiraashin xdrad bn abi xadradin الأslamiyi radي allahu canhu ويuqaalu الsulmi الصxaabiyi radي allahu canhu أnahu samca الnabiya slى اlه عalيه wali wslam yaquul man hajara akhaahu sanatan fahuwa ka safki damihi qofkii walaalkii hal sanad oo dhan ka haajira wuxuu la mid yahay dhiigiisa uu daadi isagoo dilay buu la dembi yahay rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wa huwa kama qaal alxadiidu صaxiix صaxaxu اlalbani fi saxi اljamiع الصغيr wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa wغayriha غayrihima waxaana xadiidka kale uu wariyey axmed wاlbukhaariyu fi اladab الmfrad wاlxaakim wbnu sacdin fi طabaqaatih intaasba waa wariyeen xadiidka وعn abi hurayraةa radي allahu canhu ana rasuula اllahi slى اlه عalيه walي slm qaal laa yaxilu limuؤmini an yahjura muؤmina fawqa halaaثin uma bannaana qof muslima inuu qof muslima ka haajiro oo ka goosto saddex wax ka badan fa in marat bihi halaaun hadday saddex beri ay marto falyalqahu hala kulmo oo ha raadsad oo falyusalim calayhi hasoo soo salaamo fain radda calayhi salaama salaamta hadduu ka qaado faqad ishtarakaa fi lajri ajrigii way wadaa wadaagsadeen wain lam yarudda calayhi faqad ba'a bilifm dembigii kaasaa la noqday o la tegay wakharaja المسلم kaa salaamayo waa ka baxay min alhijra goyntii isagu waa ka baxay rawahu abu daawuud biisnaadin xasan qaala abu daawuud ida kaanat alhijraةu lilahi tacaala falaysa min hada fi shay haday hijradu dar alla ay tahay kuma jirto hadalkan uu yidhi alimaamu muxuu ahayey nawowi radia allahu tacaala canhu xadiidku waa xasan uu leeyahay waxbaa ku jiro xadiidku xasan ma aha xadiidku waxaa weeyaan waa daciif daciif weeyaan wadaadkan kada uu la yidhaaho cabdulcaziiz qabaxna isaga naftiisu wuxuu leeyahay xadiidku waa xasan buu leeyahay lakin الsheikh اlalbani xafidahu اllahu tacaala xadiidka waa daciifiyey fi irwaء اlgaliil وضaciif الjaamiع الصغيir wa ضaciif aladab الmfrad intaaba waa ku daciifiyey ayb bab الnahyi can tanaaji اثنayni duna الثالث bغayri idnihi ila lxaaja reebidda la iska reebay inay laba gaar isula faqaan kii saddexaad la-aanta saddex keliya iyagoo meelkooda jooga saddex keliya kolka yiin weeyaan oo kolkaana ayna ka idan qaadanin wax xaajo iyo maslaxoo keentayna aanay jirin wa huwa tanaajugaasu waxaa weya an yataxadataa siran inay hoos u sheegtaan oo u sheekaystaan bixaydu laa yasmachumaa si uuna isagu maqlaynin wa fii macnaahu waxa kana la mida maa idaa taxadaha ihnaani bilisaani laa yafhamuhu af aanu garanaynin hadday laba ku sheekaystaan ku kalenu ag fadhiyo ama warqad iyo wax intay isu qoraan hoosta isaga dhiibaan qaala tacaala qaala allahu tacaala inama najwa min ashayطaan ama koodku wuxuu ka yimid shayطaan shuql shayطaan weeyaan وعn بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الله صل ليحزن الذيina amنوا yuu kusii daray weliba walaysa bضaarihim wuxuu marka isagaa shayطaan baa ugu sababoobayo oo qofkaanuu rabaa inuu mxuu ahay inuu qalbi jabo oo nimanka dembigaas ay ku dhacaan وعn بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal إذا kanuu ثaلاثة hadday saddex yihiin falaa yتناaجى اثناani duna الثالث yaynaan laba faqin oo gaar u koodin kii saddexaad la-aanti mutafaq عalayh wa rawaahu abu dawuuda wazaada wuxuuna ku daray qaala abu صaalح abu صaalح asamaan baa wuxuu yidhi qultu libni cumara radi allahu canhu ibn cumar baan waxaan ku yihi faarbacatun afarna kolka afar yihiin ayaa ka warran hadday laba gaar u faqaan qaal laa yaduruk dhib male taas waa saddex ilaan haddii muxuu ahay dadku intay saddex ka badan yihiin laba ay gaar u sheekaystaan oo inta kale ay ka xanqarsadaan qof waliba marka wuxuu isdhihi karaa kaa kale laga xanqarsanaya adiga maaha buu isdhihi karaa haddiise intay saddex keliya ay yihiin laba gaar isula faqaanee mid ay ka qarsadaan kaasu wuxuu jasminayaa in isaga aan lagu kalsoonayn la necab yahay oo isaga laga xanqarsanayo wa rawaahu maliku fi lmuwaطأ can cabdillahi bni dinaarin qaal kuntu ana wabnu cumara radia allahu canhuma cinda daari khalid bni cuqba alati fi suuq halkaasaan joognay aniya ibni cumar radia allahu canhuma faja'ahu fajaءa waxaa yimid rajulu yuriidu an yunaajiya nin oo raba inuu la koodo la faqa ayaa yimid saddex bay marka ka noqdeen walaysa maca bni cumara axadu gayri ibni cumar kolkaa qof kale ma aanu la joogin fadaca bnu cumara radia allahu canhuma rajulan aakhara xataa kunaa arbaca qof kale oo afraad buu u yeedhay oo ilaan afar ka noqonnay faqaala lii walirajuli ahaalis aniga ninkii kale saddexaad buu nagu yidhi aladii dacaa ee u yeedhay istaahiraa shee waxbaa naga durka fainii samictu rasuula allahi sal ly slam yaquulu laa yatanaajasnaani duuna waaxid saasaan maqlay marka haddii marka waa ina sidaasa lagaga baxayaayo idinkoo saddexa hadduu labadii nin ee kula jooga midkood uu yidhaaho arrin gaaraan ku leeyahay marka kolka waxaad ku kalaad ugu yeedhi kartaayo labadiinu sii sheekaysta bal anagu xagaa baan gaar isula afka isugu dhufanayna xasaasada haysa وعn بن مسعوud رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاal إذا كنتم ثaلاثة فlaa يتناaجى اثناani duna الآخر حatىa ykhtaliطuu bالناas xataa ykhtaliطuu bالناas ilaa dadka dhex galaan sidanu ibnu cumar uu sheegayo qof kale u soo jiidayo weeyaan xataa takhtalutuu binnaas inaad dadka ku dhex darsantaan idaa kuntum halaaatan markaad saddex tihiin falaa yatanaajafnaani laba yayna gaar u faqin xataa takhtalutuu binnaas inaad dadka dhex gashaan min ajli ana dalika yuxsinuhu kanaa marka ciladii sheegay arrintaas inay ka murginaysa daraaddeed ayaa marka loo reebay oo ka naxaya oo ka murgaya muttafaqun caleyh waana soo maray xadiidkan kada xadiid kii ibnu cumar buu la macno yahay mooyaane isagoo seena maynan soo marin lakiin xagga macnuu iskaga mid yahay lafdigan waxoogaa buu dheeraadkanu ka leeyahay raawiguna waa kala duwan yahay lakin macnihii waa istagaya bab النهي عن تcdيب العبد والdاbة والمرأة والولد بغyri سبب شharعي أو زائد عlى qدر الأdب xaraaminta la xaraameeyey in addoonka iyo neefka xoolaha iyo haweenayda iyo ilmaha iyo ardayga iyo in la cadaabo oo sabab sharciga la-aantii lagu dhibo ama haddii sabab sharciga oo banaynaya adbintooda uu jirana xadda lagaga baxo intuu mutay wax ka badan lagu sii lagu sameeyo qaala allahu tacaala wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana alla caabudo waxba ugu shareeg yeelina labada idin dhashayna ixsaan u sameeya wabidilqurbaa kuwa qaraabnay saaxiibkaana isagana u sameeya walyataama agoonta walmasaakiin iyo dadka masaakiinta fuqarada ah waljaari dilqurbaa iyo deriskii dhowaa waljaari ljunubi iyo deriskii foga wasaaxibi biljambi saaxiibka dhinaca jooga wabni sabiili iyo musaafirka wamaa malakat aymaanikum waxay gacmihiina milkiyeen in allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakuuraa alla ma jeclo subxaanahu wa tacaala qofka ah mid muxuha kibir badan oo faan badan ah wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal cudibat imra'atun fi hirah haweeney baa loo cadaabay bisad sababteed fiihi ra yani bisababihi ra sajanathaa ay xabaastay xataa maatat ilaa ay ka dhimatay gaajo iyo oon uga dhimatay fadakhalat fiiha naara naartay ku gashay falaa hiya adcamataa cunto mayna siinin wasaqataa mayna waraabinin id xabasataa markii ay xidhay walaa hiya tarakathaa mana ayna ka tegin taakulu inay cunto min khashaashi alard dhulka xasharaadkiisa iyo dhulsocodkiisa inay cunto muttafaqun caleyh haweenaydaasna marka ummadihii hore ahaydoo haweenay israa israa'iil ay ahayd iyo mid carbeed bay ahayd labadaba waa la yidhaho wuxuu ku arkay nebigu sala allahu alayh waali wasalam naarta iyadoo ku jirto oo bisadii naarta dhexdeeda ta lagu dira ee ku xangaruufanayso oo ciddiyaha ku jeexayso kolla tay sii jeedsato dhabarka iyo baryaha iyo ka xangaruufanayso kolla xabadka iyo colosha soo jeed iyo sii jeed bay ka xangaruufanayso khashaashu lardi bifatxi lkhaai lmucjama wabishiini lmucjamati almukarara iyo hawaamuha wa xasharaatuha waa dhul socodkeeda iyo cayayaankeeda wa radi allahu canhu anahu mara bifityaani min quraysh wuxuu soo maray dhallinyaro quraysheed ibnu cumar radi allahu canhuma qad nasabuu tayran oo shimbir meel ku xidhay wahum yarmuunahu ay ganayaan ay tooganayaan waqad jacaluu lisaaxibi ayr shimbirkaa qofkii lahaana waxay u yeeleen oo ay kaga iibsadeen kula khaati'atin min nablihim mid alla midii lala gafa ee falaadhooda ah fallaadha iyadaa midii gafto oo adugu iska qaado shimbirkana si aan ku toog barannay ra ra'w ibnu cumara radia allahu canhuma tafaraquu marka ibnu cumara kusoo socda arkeen bay ka haybaysteenoo markaasay kala yaaceen markaasuu ibnu cumar arkay waxay sameynayeen faqaala ibnu cumara radia allahu canhuma ibnu cumar baa wuxuu yidhi radia allahu canhuma man facala haada yaa sidan yeelay lacana allahu man facala haada qofkii sidan yeelay allah naclado ina rasuula اllahi sala allahu alيyه wala slm rasuulka allah lacana wuxuu nacladay man itakada qofka ka dhigta shay-an fiihi ruux wax oo nafi ay ku jirto garadan yool ka dhigtay oo meel intuu ku xidhay tooganaya muttafaqu calayh wاlgaradu bifatxi اlgayr اlmucjamati wالra wahuwa alhadaf wالshay اladii yurmaa ilayhi wax xaggiisa wax loo gana ee la toogto weeyaan wa can anasin radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allau alay slam an tusbara albahaa'imu muttafaqun al tusbara yani tuxbas waa in meel lagu xidho iyadana la toogto wey tii macnaheedii weeyaan sabrigu macnihiisu la xabsi weeyaane macnaahu xadiidku waa muttafaq calayhi macnaahu tuxbasu lilqatli in dil loo meel loogu xidho oo ilaa ay ka dhimanto la toogto kaasaa laga wadaa marka in qarab وعن أbي علي سويد بن مqرn المزني رضي الله عنه qاaل لqd رأyتnيi waxaan is arkay saaبعa سبcaة تoddoba midkood anigoo ahoo min bني مqرn ilma mqrna toddoba nin oo walaalo ah oo ilma mqrna kulligood wada مهاaجiriina رadي الله عanهm waan garanayaa buu leeyahoo maa lanaa khaadimun aanaan adeega lahayn إilaa waaxidaة hal mid mooyaane laطmaha uu dharbaaxay maalin asqarunaa kii noogu da-yaraa fa amaranaa rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka allah wuxuuna faray an nuctiqahaa inaan xorayno rawahu muslimu fii riwaayatin saabica ikhwati lib toddoba walaalaha ee koodii ah xadiidkan kadana wuxuu wariyey mar oo wiil uu dhalay saxaabigankada suweyd ibnu muqarin radiyallahu anhu wiil uu dhalay oo dhalinyaro ah yaa adoon addoon dharbaaxay wejigu ka dharbaaxay kolkuu maqlay buu carooday oo markaas wejiga mooyaane meel kale ka dhufataad weyday markaasuu xadiidkan kada uu u wariyey wa can abi mascuudin albadriy radia allahu anhu qaal kuntu adribu gulaaman lii waxaan garaacaya adoonka ee baan garaacaya bisaw shaabuug baan ku garaacayay fasamictu sawtan min khalfii cod iyo gadaal iga dhawaaqayaan maqlo oo leh iclam abaa mascuud ogow abuu mascuudow falam afham isawta min algadab cadhadii daraaddeed baana codkaasi wuxuu yahay aanan u fahmin falamaa danaa minii markuu iisoo dhawaaday idaa huwa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waxaan arkay inuu rasuulka alle uu yahay qofka ii dhawaaqay fa idaa huwa yaquul isagoo marka wa isagu leeyahay baan ogaaday iclam abaa mascuud ogow abuu mascuud ow ana allaha aqdaru calayka minka calaa hada algulaam alle inuu kaaga awood badan yahay si ka badan sidaad addoonkan ugu awood badan tahay faqultu markaasaan waxaan idhi laa adribu mamluukan bacdahu abadaa weligay dambe addoon garaaci maayo wa fii riwaayatin fasaqata asawtu min yadii min haybatii shaabuuggii baa gacantayda ka dhacay haybad aan ka haybaysanaya daraaddii rasuulka alla sal sl haybadiisii daraaddeed baa gacanta uu iga dhacay shaabuuggiiba wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay ahayd faqultu yaa rasuula allah huwa xurun liwajhi illahi tacaala wacdigii nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo takwiifkiisiibu aada iyo aada ugu ta'ahuray oo markaasuu waxuu yidhi waxaan dhi ya rasuula allahi dar allaaban u xoreeyey xor u eli wajhi illahi tacaala faqaala markaasuu wuxuu yidhi amaa low lam tafcal lalafaxadka annaar aw lamasadka annaar wuxuu yidhi haddii aadan yeeli lahayn naar baa ku gubi lahayd buu yidhi mise wuxuu yidhi naar baa ku taaban lahayd taabasho kali oo markaa naarna walciyaadu billah wax yar ma aha rawaahu muslimu bihadihi riwaayaat riwaayaadkan oo dhan saddexda aba muslim baa ku wariyey marka xadiidku saxiix weeyaan oo xadiid kale oo sharxaysa baa jirta oo xadiidka ibnu cumar ee soo socda ugu dambeey ugu ugu sariixsan yahay oo uuna ka mid yahayoo eecaddaynaysa siday naari u taaban lahayd ama naari u gubi lahayd haddaanu xorayn lahayn وعn بن cمر رضي الله عنهma أن النبي صلى اه علي سلم qال man ضربa غuلاama lahu xadا lm yأtihi qofkii garaaca addoonkiisa xad aanu la imaanin mxua ku garaaca ow laطmhu ama dharbaaxa faإna kafaaratahu an yuctiqahu kafaara gudkiisu waa inuu xoreeyo uun rawahu mslim xadiidkana qisuu lahaayo waxay ahayd cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma ayaa u carooday gulaamkiisa markaasuu garaacay kolkuu cadhadii ka qabowday buu u yeedhay markaasuu yidhi ma ku xanuujiyey markaasuu yii maya orod iska soco buu yihi marka xor baa tahay markaasuu qori yar intuu dhulka ka qaaday buu wuxuu yidhi intaa in la ego ajriyana kuma lihin ninkan xorintaan xoreeyey markaasuu xadiidka kada wariyey yani kafaaragud gud wixii aan u geystay kafaaragudkii gudkii unbuu ii noqonayaa mooyaane ajri layga siinayaa ma jiro وعn هiشhام بن xakim بن حiزاm رadي الله عanهma أنhu mara bالsham shaam buu soo maray calىa unaasi min alanbaad nima dad oo nabadka ka mid ahaa nabadkana hadda ka hor baan soo sheegnay xadiidkii kacb ibni maaligi aan kusoo marray waxa niman beeraleey oo shaam iyo xijaaz meesha udegan u dhexayso oo weliba xuduudda shaam gashan ee degan bay ahaayeen oo lahjo qariibana ku hadla bay ahaayeen oo beeraley ah waqad uqiimuu fi shams iyagoo qoraxda la joojiyey wa suba calaa uusihim uzayd madaxana saliid lagaga shubay inay saliiddaas ku siraado oo ay maxaa ku gubtaan daraaddeed saa loo cadaabayo fa qaala markaasu uhi maa haada muxuu yahay waxaan waxankadu qiila markaas waxaa la yidhi yucadabuuna fi lkharaaj waxaa loo cadaabayaa kharaajka daraajeed kharajkii bay bixin waayeenoo saasaa loo cadaabayaa kharaajkuna marka wuxuu ahaa maal lagu qadaro dhulalka qaarkood oo dhulalkii muxuu ahaayey dhulalka waxay kale kala ahaayeen loo kala qaybin jiray dhul kharaajiya ah iyo dhul cushuuriya ah dhulka muslimiintu ay leeyihiin iyada zakaa laga guraayey oo cushur baa laga qaadayey kuwan kadana muxuu ahayey eh, dhulka gaaladu ay iyagu inay iska deganaadaan oo muxuu ahayey eh, dhulka kolkii la qabsaday loo daayey oon laga qaadaninna kharaaj wax la yidhaaho oo loo gooyo sanadkii baa laga qaadayy markaas kharaajkii bay ku waajibay bay iska bixin waayeen kharaajka waa la yidhaha hadda riwaayada kale iyadu waxay caddayn doonto waxay leedahay wfii riwaayatin xubisuu fi ljizya waxaa loo xihay jizyadii baa loo xihay jizyadii iska bixin waayeen jizyaduna waxay ahayd koodhi oo dadka gaalada madaxooda laga qaadi jiray halka dadka muslimiinta madaxooda looga qaado zakaatulfitri looga qaado sanadkiiba hal mar ayaa iyagana dadkaas eh, muslimiinta aan ahayna laga waxbaa laga qaadi jiray marka zaka lama dhihi jireen jizya la dhihi jiray ehm, waana yaraydoo sanadkiiba ragga waaweyn keliya laga qaadi jiray halka dadka muslimiinta looga qaado ilmo yar iyo haween iyo wax walba looga qaado tanse ragga waaweyn keliya ayaa laga qaadi jiray oo sanadkii waxaa laga qaadi jiray hal dinaar baa qofkiiba laga qaadi jiray sanadkii oo dhan yani marka wax yaroo khafiifa buu ahaayo iyagana waa la difaacayaayo iyaga hataa dagaaladii iyagu kama qayb galayaane hadduu cadow dalkaas soo weeraray iyo amnigoodii iyo waxaasoo dhan baa loo kafaala qaadayaa iyagana marka wax yar ayaa sanadkii laga qaaday taas waxay la mid tahay waxay ku magacaabaan qaanuunada cusub iyo dariibatu dam dariibatu dam bay ku magacaabaanoo muxuu ahay wax difaaca loogu talagalay oo noocaas oo kale iyo bay dadka qaarkood laga qaadayo aan iyagu dagaalkii waxa ayaan ka qayb gelayn faqaala hishaam hishaam ibnu xakiim baa wuxuu yihi radia allahu canhuma ashhadu la samictu rasuula اllahi sal ly slm waxaan ku dhaaranayaa inaan maqlay rasuulka alla salى allahu alيyh wali wslam yaquulu isaga oo leh ina aladiina yucadibuuna annaas fi dunya in aladiina ya ina allaha yucadibu aladiina yucadibuuna annaasa fi اdunya alla wuu cadaabayaa aakhiru cadaabayaa kuwa adduunka dadka ku cadaaba kuwa adduunka dadka ku cadaaba iyagana alla cadaabi doona saasaan maqlay rasuulka alloo leh fadukila calى alamiir fadakla calى اlamiiri amiirkiibu u galay amiirkii meesha xukumaya nimankaas sidaa u galay ninkaasuna wuxuu ah cabdiraxmaan ibni khaalid ibn ibn اlwaliid buu ahaa saan filayo faxadaahu waa uga warramay faamara bihim amar buu ku bixiyey faquluu waa la sii daayey rawahu muslim bimujarad in xadiidkaa loo sheegayba faruhu ka qaaday xataa xabiskii ha lagu celiyey koley kutay dhihine cadaabkiina waa ka sii daayey iyagiina waa sii daayey walanbaatu alfallaaxuuna min alcajam dad fallaaxiino beeraley ahoo cajama iyo anbaad la dhihi jiray ay culuujna waa la dhihi jiray jamcu cilj وعn iبn cabaasin radي allahu canهuma qaal ra'aa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi waslama ximaaran mawsuuma اlwجh wuxuu arkay rasuulka alla salى اllahu عalيyh wali wslam dameer oo wejiga laga suntay faankara dalika arrintaasuu inkiray oo qoonsaday faqaala markaasu wuxuu yidhi ibnu cabaas radi allahu canhuma wallahi laa asimuhu ilaa aqsaa shay-in min alwajh inaanan ka suntaynin wejiga meesha ugaga fog mooyaane inaanan weliga meel kale ka suntaynin wa amara biximaarihi dameerkiisibuu amar ku bixiyo fakuuya waxaa laga gubay fii jaaciratayhi labada qas dabadiisa qas baa laga gubay fa huwa awalu man kawa ljaaciratayn qofka saska ka sunta xoolaha ka sunta ibn cabaas baa ugu horeeyey radi allahu canhumaa rawaahu muslim wاljaacirataani naaxiyata alwarikayn labada sinood labadooda dhinac weeyaanoo xawla dubur labada hareeraheeda ah. labada meesha labadeeda dhinac ah halkaasaa midiiba jaaciro la yidhaahaa halkaasuu marka ka gubay ee ka suntay meesha wejiga uga foqoorta iyo mxuah admada iyo midna maanu ka suntine wejiga siduu isaga ilaalinaya ibnu cabaas radia allahu canhuma taasuu mxa uga fogaaday meesha wejiga ugaga fog oo meeshuu jirku ku soo dhammaada xagga gadaal ah jirkii oo dhani u dhexeeya halkaasuu ka gubay soomaalidu marka hadda kolkii la fiiriyo muxuu ahaa siday caadadeeda iyo ay tahay iyo qaar qoorta ka sunta iyo qaar eh, maxaa tagoogta iyo jeeniga iyo ka sunta iyo iyo waa leeyihiin iyo meel jirka kale ka sunta qaar wejiga ka suntaana marka waa jiraan oo qalin iyo laanqayr iyo waxay yidhaahaan halkan kada dhabanka ah kaga dhiga iyo sanqaroorka kuwa kaga dhiga iyo sumadahooda kaga dhiga ayaa jira kuwaasu marka ha ogaadeen inay xaaraam tahay arrintaasu oo xoolaha in wejiga laga suntaayo iyo in wejiga wax lagaga dhuftaa midna ayna banaanayn sida dadkaba ayna u bannaanayn in wejiga wax lagaga dhufto waxaa jirtaba marka meelaha qaarkood afrikada hataa soomaalida qaarkood ay ka mid tahay inay dadkaba suntaan xataa wejiga ka suntaan sida marka dad waxaa jira halkaas sanka ah labada labada indhood dhexdooda ah ka sara baa jira oo dadka sida muxuu ahayy reerhankada dega meesha maxamed boorame iyo meelayoogaa dega iyo sankay sarriin yar kaga dhigaan qaar dhabanada waxoogaa sarriin yar yara iskaga dhiga baa jira inkasta oo marka afrikaanka kaliya marka loo firiyo suudaan iyo eritri iyo inaha ka sii shisheeyay afrikaanka galbeed iyo ay ka roon yihiin soomaalidu haddana waa jiraan meelo oo sunnadaas dadka waxoogaa meelo lagaga dhigo waa jiraan marka waxaasoo dhanana kulligii xaraam weeyaan xoolihii baa sidan sidantada marka muxuu ahaayey uu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu diidayaa ibnu cabaasna sidaa uga fogaanaya dadkii marka waa ka sii daran yihiin shuruuq waxay idhaahaan bay suudaantu ay yaqaanaanoo dhabneeda oo laiska jeexjeexo oo la jeexjeexay iyo waxyaala sidaas ah marka waxaasoo dhan kulligii wada xaraam weeyaan wa canhu radia allahu canhu ana nabiya salى allahu alayh waali wasalam mara calayhi ximaarun qad wusima fii wajhihi waxaa soo maray dameer oo wejiga laga suntay faqaala markaasuu wuxu uhi lacana allahu aladii wasamahu alla ha naclado kii suntay rawaahu muslim wa riwaayati lmuslimin ayda nahaa rasuulu llahi sala lla alay slam can aldarbi fi lwajhi wa can alwasmi fi lwajhi wuxuu nahiyey rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam garaacid wejiga laga garaaco oo xooli iyo dadtoona wejiga wax lagaga dhuftay iyo sumad wejiga laga sunto labadaba waa manciyey baabu taxriimi tacdiibi binnaar fii kulli xayawaanin xataa annamla wa naxwiha xaraaminta la xaraameeyey in dab wax lagu cadaabo dab wax lagu dilo eh, wax nool oo dhan wax nool oo dhanba xataa haddii uu xataa shilinta shilinta waxaan u eh, jeeda hataa wuxuu leeyahay isagoo quraanjada laakiin waxaa soomaalidu aad ay ugu ba-an tahay shilinta shilinta iyadu dab waxaan ahayn baba laguma dilo qaaliban qofkii dab heli karaa dab baa loo shidaa xeeloo kaleta shilinta laga guraayo iyo dab baa lagu ridayaa taasuna xaraam weeyaan baashan shilinta baashan quraanjadana mid dhuudhacse ay yidhaahaanoo habeenkii soo guddo oo guryaha soo gasho oo fara badaan oo waxaa jirta iyada kolkay guriga ay soo gasho dadka qofka ku xidhato dhibaato badan u geysata kaana marka dadka kolkay arkaan muxuu ahaay waxay ku rogaan dhuxulo daba ah bay ku rogaan waxaasoo dhan marka xaraam weyan waa in laiska ilaaliyo shinnida kolay ku tahay marka laga guranaayo malabka laga guranaayo iyada dadku waxay ugu qastaan inay la qiijiyo oo qiiqeeda iyo waxyaala sidaas iyo ay ku cararto laakiin dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay gubaan oo qori dablih iyo kolkaa meeshii ay geliyaan oo holaca iyo waxyaalahaas ay ku dhimato waxaasoo dhan kulli waa in laga digtoonaado oo laga ilaaliyo wax nafle alla naf uu geliyey in dab lagu cadaabo وعn abi hurayrata رaضي allahu canhu qaala bacaثnaa rasuul الlahi صلى الله alay وsلم fii bacثin rasuulka allah noo diray mxua sariyo buu noo diray fa qaala markaasi wuxuu yihi in wajadtum wa fulaanan lirajulayni min quraysh laba nin oo buu daad hebel iyo hebel aragtaan cabaar ibni اlأswad iyo mid kalu ahaa midka kale magaciisa ma garanaye wuxuu yihi samahma uu magaca dhabay faaxriquuhumaa binnaar dab ku guba dab ku ridoo dila uma qaala rasul lah sal slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi xiina aradna alkhuruuja markaan macasalaameynayna sii baxay nebigu wuxuu yidhi innii kuntu amartukum an tuxriquu fulaanan wa fulaanan anu waxaan idin faray markii hore inaad hebel iyo hebel dab ku gubtaan wa ina annaara laa yucadibu biha ila allah dabkana waxaan allah inoo wax ku cadaabaa ma jiro fain wajadtumuuhumaa faqtuluuhumaa haddaad labadaa nin heshaan maad qabataan dila uun yani ha gubina rawahu الbukhaariي marka kolkii hore intaan waxay kusoo degin nebiga sal ly slam arrintaan loo sheegin bay ahayd marka goortii dambe waxay baa alle kusoo dejiyey markaasaa loo sheegay inaanu muxuu ahay aanay bannaanayn arrintaas ayna bannaanayn oo qofkii la dilaayo in dab wax lagu dilo ayna u bannaanayn marka alla dabka alla abuurtay oo isagu tacdiib u abuurtay oo acdaadiisa ku cadaaba gaalada ah marka qof aan alla ahaynoo dabka wax ku cadaabi karaayo ma uu jiro rawahu muslim وعn بن مسعوudi رضي الله عنه qاala kunaa maca rasuuli الlahi slى الlه عليه وaلي وسلم fي sفر rasuulka allaan socdaal dhexdii la joognay faاnطلqa لxaajatihi dantiisii u baxay yani kortag buu aaday fara'aynaa xumaratan waxaan arnay shimir oo nooca xumarada la yidhaaho macahaa farkhaani labadeedii jijiiray wadata fa akhadnaa farkhayhimaa waxaan qaadanay labadeedii ilmood baan qaadanay farkhi waxaa la yidhaahaa ilmaha baalleyda shimbirta iyo digaag iyo waxyaalahaas oo kale ilmahooda markuu eh, ukunta laga jabiyey uu soo baxo ayaa la yidhaahaa farkhi la yidhahaa intaan weli weynaanin hadduu roonaado oo mxuan aada usii weynaanina farruuj baa la yidhaahdo fa ja'at ilxumara shimbirtii baa timid fajacalad waxay bilowday tacrishu inay dhulka dul heehaabto ay bilowday tacarishu iyo tafrishu labadaas lafida baa jire marka waa isku mida yani annaha tatiiru eh, fawqa ru'uusina qariibatan mina sidaas weeyaan fajaءa الnabiyu sal ly sl nabiga yimid faqaal man fajaca haadihi biwaladiha yaa ka weyrixiyey midantada ilmaheedii kaga weyrixiyey ilmaheedii ka qaaday rudduu waladaha ilayha ilmaheeda u celiya wara'aa wuxuuna arkay nebigu sala lla alay slam qaryata namlin reer quraanjo reer nagaadi baa la yidhaha quraanjada meesha ay godadka badaan ka qodatay ee maxaa cawska iyo waxyaalahaasna ay kusoo gurato ee raashinkeeda kolkta gudaha ay ku kaydsato ay ukumaha ku dhasho halkaas weeyaan qad axraqnaaha aan gubnay faqaala markaasuu yihi man xaraqa haadihi tan yaa gubay qulnaa naxnu annagaa gubnay baan nidhi qaala markaasuu wuxuu yihi innahu laa yenbagii an yucadiba binnaari ilaa rabu nnaar dabka inuu wax ku cadaabo qofna uma haboono ilaa allihii abuurtay naarta abuurtay mooyaane yani ha ku cadaabina muxuu ahay mar dambe rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu الsheikh اlalbani fi fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa rawaahu xadii waxaana wariyey qisadantada alimaamu muslim can kacb bni malik maaha can ibni mascuud qowluhu qaryata namlin macnaahu mawdica الnmli maca الnmli meeshii o dhan baan isku gubnay baabu taxriimi maطli اlganiy bixaqin طalabahu saaxibuhu xaraaminta la xaraameeyey meermeerin qof maal qabeenihi xaq lagu lahaa oo laga dalbaday uu meermeeriyey oo maanta soo noqo barri soo noqon kanay tahay oo waxyaalaha uu yidhaaho googoyn iyo dhudhuumasho iyo cudurdaar beenbeenihii inuu keeno xaraamaynteeda kolba hadduu heli karo waa inuu kolkii laga soo dalbadayba horay ka bixiyo waana kaan soo marray inuu nebigu sal l sl yidhi qofkiina idinku dayn gudin fiican ayaa idinku fiican qaala allahu tacaala ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha alla wuxuu idin farayaa inaad u gudataan ammaanooyinka dadkii lahaa aad u gudataan oo siisaan buu alla idin farayaa subxaanahu wa tacaala arrintaasuna waa tii kusoo degtay furaha kacbada kusoo degtay wa qaala tacaala fain amina bacdukum bacda falyu'addi aladii i'tumina amaanatah hadduu qaarkiin qaarka kale ammaanaysto ha u gudto kii ammaanaystay ammaanadiisa ha u guto waa marka dayntuna marka ammaanaday ka mid tahay inood u soo celinayso ood siinayso kolku kaa dalbada buu kugu aaminay haddii kale maalkiisa kuma dhiibeen marka waa inaa ammaanadaa ilaaliso ood gudato wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal ana rasuula la sal ly slam qaal matlu lganiyi dulmun wإida utbica axadukum calى malii'in falyatbac muttafaqu calayh maطlu lganiyi qof maalqabeen ah ee meermeerintiisu layina waa la yidhaahay iyo mumaatalo iyo waxaasaa la yidhaahaaye dulmun waa dulmi dulmi weeyaan qof maalqabeenahoo xoolihii uu daynta iskaga bixin kari lahaa haystaayo inuu qofkii daynta ku lahaa meermeeriyo wa waidaa utbica axadukum midkiin haddii la raacsiiyo yani lagu xawaaleeyo calaa malii'in qof buuxa yani qof maalqabeenah falyatbac ha raaco muttafaqun calayh marka xadiidku laba arrimood buu ka kooban yaho mid waxaa weeyaan ka digid uu ka digaayo qof dayn lagu leeyahay dayntiina iska bixin kara oo dayntii laga dalbaday oo qofkii meermeeriyo oo gogosi waxyaalaha ugala oo dulmi inuu yahay buu sheegay kol hadduu dulmi yahayna marka wuxuu mudanayaa in la ciqaabo buu mudanayaa midda kale waxa weeyaan qofkii daynta aad ku lahayd qof kale oo dayn isaguna uu ku leeyahay hadduu kugu xawilo oo yidhaaho dayntii aad igu lahayd hebel baan kugu xawilay hebel ka qaado isagoon anna intaasoo kale ku leeyahay oo maalna qabeen uu yaho uu iska bixin karaayo waa inaadan diidin inaadan diidina eh, aad ku xawilanto weeyaan muttafaqun calayhi macnaa utbica uxiila haddii lagu xawaaleeyo haddii qofkii muxuu qof kale dayntii loogu xawaaleeyo oo qofkaasuna uu maalqaban yahay yaanu diidin oo inuu dulmiya ka baqan leena arrintaas kolkaa dulmi bay noqonaysaayo marka kii deynta lagu lahaa ee wasiibka ahaa ee labada qof u dhexdhexeeye goorta dambe lagu soo wareegay isagu marka ma dhihi karo anigu waxba iguma lihid anu waxba ku siin maayo ee hebel baa igu lama dhihi karo kana waa inaanu dhihin anigu ninkaas waxba igama jiraan isagoo waxba ma ana siinin adaan adaan lacagtaydii ku siiyay daynteed adan kaa raba waa inaanu dhihine uu u dhib yareeyo ayaa ninkaa kale iskaga xawida baabu karaahati cawdi linsaani fii hibatin lam yusallimha ila اlmawhuubi lahu wa fii hibatin wahabaha liwaladihi wasallamaha aw lam yusallimha waxa weeyaan necbaysiga iyo karaahanimadeeda iba uu bixiyey oo laakiin weli aanu qofkuu siiyey gacanta ka saar shaygaa qaada intuu yidhi aanu guddoonsiinin inuu ku noqdo iyo ku noqod uu ku noqdo wax uu ilmihiisii siiyey ama kolkaas ha guddoonsiiyo ama yaanu guddoonsiinine وkarاahati شhiraaئihi شhayئa taصadqa bih min اladي taصadaqa عalayhi iyo necbaysiga la necbaystay karaaha laga dhigay inuu iibsado wuxuu sadaqaystay qofki uu ku sadaqaystay ka iibsado qofku ku sadaqaystay inuu ka iibsado karaahada loo necbaysto arrintaa xikmada ku jirta waxaa lagu fahmayaa waxyaalaha dad lagu sheego dadkan kada maalqabeenka ah gaar ahaan beledkan kada dadkiisa iyo tujaartiisa iyo lagu sheego oo sida ay ula mucaamaloodaan zakaan bixinayna ay leeyihiin iyo u xeelaystaan waxaa la sheegay nin maalqabeenaho aad taajirahoo malyuneer isnacay ah yaa kolkuu rabo inuu zaka iska bixiyo maalkiisa u xisaabo bay zakadii waxay noqonaysaa wax fowqa alcaqli ah oo maxaa loo muggiisii waxaa noqonaysa markaas wuxuu yeelayaa bay yidhaaheen intuu nin faqiir ah, ah u yeedho yuu wuxuu dhahayaa badra oo kale buu ka dhigaya markaasuu leeyahy jawaankan bariiska ah qaado kolkuu marka gacanta ka geliyo yuu wuxuu dhahaya manu makaa iibsada horta mise waad waad la tegaysaa markaa iga iibso saddex boqol iyo meelahaasuu siinayaa khalaas malaayiintiina markaas wuu la hadhayaa isagoo sidaas saasuu wadadkan eh, la yidhaaho alilhindi ee eh, xaramka mudariska ku ah sidaasuu ku sheekeeya oo sheekooyin sidaasabaa jira marka waa xelada sidaas oo kale iyoba si ayna u dhicin uu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuba amrayaa qof wixii uu sadaqaystay inuu siduu u sadaqaystay uga baxay uu uga maqnaado oonu dib dambe ugu soo noqonin ayb aw akhrajahu min zakaat eh, wuxuu zake ka bixiya ama uu ku sadaqaystay aw kafaaratin wanaxwiha kafaara gud iyo ku waajibtay lamida u bixiyey walaa ba'sa bishiraa'ihi min shaksin aakhara qad intaqalat ilayhi mase dhib male qofkii lagu sadaqaystay hadday ka gudubto oo qof kale isaguna uusii gudbiyo ama ka iibiyo ama siiyo in laga iibsada iyo marka kolkaas dhib ma leh xataa kii sadaqaystay inuu ka iibsada laakiin kii uu ku sadaqaystay inuu ka taasaa loo diidaya soomaalida geeleedeeda iyo luclaydeeda iyo naftooda wax sidaasoo kale ayba ku sheegaano neefkii xoolaha zakada uga bixinayeen qofkii markay siiyaan bay waxay ku qasbayaan baa la layidhi inay ka iibsadaan iga iibso kanna marka waa ka xeshoonayaayo kuma adkayn karayo oo anaa kaa iibsanaya kolleyba adigu muxuu ahay waxaad suuqaad geenaysaa waxaa sidaasu dhahaya markaasu wax aanu la gorgortami karin oo dee sanadka dambana wax laga yaabaa inuu ka sugaayo oo u leeyahay ah, u fudaydinayo ah, waxaasoo dhan marka taxaayul weeyaane waxa shaygii dar alla loo huray waa inuu sidiisa kaaga maqnaado وعn iبn cabاasi رadي الlه عanهuma ana rasuula الlahi صl ly slm qaal aladii yacuudu fii hibatihi ka ku noqonaya wixii uu bixiyey kalkalbi ay buu la mid yahay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh